bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kulawacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa arbaco taarikhdu waxay ku beegan tahay tobanka disembar sanadku waa labada kun saddexiy labaatanka dhegeystayaal waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wareega gurubyada ugu dambeetii caawa ayaa lasoo gabagabeyn doona tartanka jabins liga qaybta gurubyada wareega lix iy tobanka ayaana loo gudbayaa inta badan haddaba waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta masiti oo tartankan difaacanaysa ayaa waxay la ciyaari doontaa caawa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo garavena zefesda waa kulan xiiso badan halka sidoo kaleetana wareega gurubyada kulanka ugu xiisaha badan caawa jiro uu yahay gruubka geerida newcastle united weliba kooxda kubadda cagta ay milan sidoo kaleeto doodmud garoonkoodana waxay kusoo dhoweyn doonaan kooxda kubadda cagta b h e. marka gruubkan waxaa laga doonayaa keliya eh, hal kooxood maadaama burushiyo doodmod ayay soo baxeen marka b h e newcastle united weliba kooxda cagta ay milan midkooda ayaa tartankan caawa wareeg lixi tobanka usoo gudbi karaya sidoo kale barcelona iyaguna way ciyaari doontaa maxaa ku dhacay kooxda kubadda cagta man united gebi ahaanba tartanka champions league ah ayaa laga raabay bayan munish ee garoonkooda ku garaacday united rikoor xun ayaa loo diiwaangeliyey waxaynu eegi doonaa real madrid iyaguna saddex gool iyo laba ay ku garaaceen halka kooxda kubadda cagta real societad kaalinta koowaad gruubka d ay ka galeen halka inter milan labaad ay galeen iyaguna sidoo kale suuqa kaliibsiga ayaana ka marneen arsenal way u cadaelanayaan weli tartanka champions leaga qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho anaga dhegeystayaal haddiina ku bilaabnana ah barnaamijkeeni ciyaaraha dowr idaacadda kulmo magaalada muqdisho kulamo xiise badan ayaa jira kooxda kubadda cagta masiti iyagu waxa weyaan waqhti hore ay ciyaari doonaan siddeedda caawa qadar afartan shanta kama sagaalka habeenimo oroobi dhiban ayay ciyaari doonaan iyadoona la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo zavesda hadda markaad aragto masiti iyo weliba koox kubadda cagta arbi libsig ayaa labadanba ama labadan kooxood ayaa usoo gudbay wareega eh, lixiyo tobanka jabans leaga group g mansiti shan iyo toban dhibic ay leedahay waxay dooneysaa in markaa dabcan siddeed iyo toban dhibcood ay teegsadaan oo ay sida real madrid oo ay sameysay oo kale iyagu waxa weeyaan lixda kulan way wada badiyeen marka eh, mansiti waxay doonayaan lix kulan ay badiyaan rikoor fiican ay sameeyaan masiti waa biitin tan iyo xil hore ilaa ay hadda tartanka champions liga xil ciyaareedkana shan kulan ayay ciyaartay shantuba way wada badiyeen shan iyo toban gool ayay ku dhaliyeen shan iyo tobankaasi goolna shan gool keliya ee laga dhaliy markaa masiti iyagu waa koox aad aad u awood badan kevin dubrunia iyo haalan iyo weliba ciiraanka loo magacaabo jermudibku ayaana la heli doonin kulanka tobabaraha koox kubadda cagtay masiti beb guardiola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka lagu magacaabo ee haalan xaaladiisa ay wanaagsan tahay laakiin wuxuu doonayaa kulanka soo socda ee toddobaadka crystal balas ay la ciyaari doonaan in kooxda kubadda cagta masiti waryahaankooda ay dib u heli karayaan haddaba masiti caawa waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golaha ortega ama ninka lagu magacaabo stephen ortega ayaa fursada siin doonaa isaga ayaa iska baashaali doona halka sidoo kale sergio gomes iyo weliba nathan akey sidoo kale john stones iyo rika lowis lagu soo bilaabi doona difaacyada dambeedka midig iyo dambeedka bidix iyo kuwa dhexe halka sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo kelvin philips fursad la sii doono maadaama ciyaaryaankan inta badan fursad aan la siinin xataa waxaa la aaminsan yahay inuu ka doono january markii la gaaro suuqa kaliibsiga markii uu furmo saddex kooxood ayadan doonaysa liverpool xataa waxay ka mid tahay kooxadoon doonaya kelvin philips sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ma united iyaguna way doonayaan waxay doonayaan ciyaaryahankan inay ugu yaraan labaatan milyan soddon milyan ay ka bixiyaan inkastoo masiti ay doonayaan afartan milyan in ciyaaryahankan ay ku iibiyaan sidoo kaleeto mathias nunes ayaa fursad la siin doonaa oo ciyaari doonaa jack iyo waliba ciyaaryahanka loo magacaabo oscar bob ayaa kulankaas sidoo kaleeto la siin doonaa fursad iyo waliba julian alfares oo isaguna waxa weeye la siin doono fursad haddaba ciidaanka lagu magacaabo julian alfares xilliciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya inkastoo waayadan waxa weeyaan guulihii ama goolasha ay ka gureen laakiin sidaas ay tahay xiryaankan ciyaareedkan siddeed gool ayuu dhaliyey todoba goolna waa u caawiyey marka booska kevin debruni isaga ayaa buuxiyey saddex labaatan kulan ugu ciyaaray dhammaan tartamadoo dilma city toddoba gool ilaa siddeed gool ayuu siiyey siddeed gool oo dhalina iyo weliba toddoba gool oo caawina marka ciyaaryahankan waa cajiib wuxuu doonayaa bandhigiisa quruxda badan inuu sii wato haddaba beb gordiola waxa ka hadlay eh, xaaladda eh, ciyaryaanka ee lagu magacaabo jack grilis iyo weliba sidoo kaleeto xaalka masiti maadaama oo ayadanba iska dhibaataysanad inkastoo dabadada guulaha ay ku soo laabteen toddobaadkii hore haddaba kooxa kubadda cagta masiti sanadkan waxay ka mid tahay kooxaa loo saadaalinayo inay ku guulaysan karayaan mar kale tartanka jaabins liga sanadkii hore intermelan ayay ka qaadeen marka masiti waxay doonayaan wareegi lix iyo tobanka inay helaan isku aad iska jilcan iska roon inkastoo masiirta koox weliba waxa weeyaan ay ka adag tahay oo wax walba ay samayn karto maadaama ay tahay koox inabaan caadi ahayn hadda bayer munijir iyo madrid oo kale sanadkii hore waad aragteen oo bayer munij ayaa la garaacay real madridna sidoo kale marka masiti iyagu ma ka cabsan doonaan kooxaha kale laakiin waxay doonayaan keliya wixii dhibaataha wareegiisa didhamaadka markii la gaaro iyo weliba afardhamaadka iyo weliba finaalka ayay doonayaan marka lix oo kale haddii lagu aadiyo kooxaha sida ninka ama kooxda lagu magacaabo ee kooxda yar ee lagu magacaabo copenhagen oo kooxda kubadda cagta kaalinta labaad ka gashay manchester united waxay doonayaan kuwa lagu aadiyo marka koleynu arki doonaa dhanka kaleetana kulamada kaleeta xiisaha badan jira atletica madrid iyo lazio wada ciyaari doonaan haddaba atletica madrid waxay ku ciyaari doonaan garoonkooda weyn ee ku ciyaaraan waa garoonka lagu magacaabo metropolitano sidoo kaleetana diego zimioni iyo weliba waxaa is wajihi doona ninka lagu magacaabo murushi zari tababaraha laziyo haddaba kooxda kubadda cagta atletico madrid koo iyo toban dhibacay ku shaqaysteen shan kulan oo ciyaareen tartanka jabis liga marka labadan kooxood keliya waxay ku dagaalami doonaan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad laziyo iyagu toban dhibco ayay leeyihiin shan kulan oo ciyaareen saddex kulan ayay badiyeen todoba gooli ay ku dhaliyeen toddobadaasi kulan shantaasi kulan shan goolna waa loogu dhaliyay marka waxay doonayaan inay ugu waxaweyaan kaalinta kuwaad ka galaan haddaba laazi markii ugu dambeysay ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta atletico madrid hal gool iyo hal gool ay ku heshiiyeen laakiin markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqanaysay kooxda kubadda cagta laazio waxay ahayd saddex iyo labaatankii februaayo labada kun labaiyo tobankii markaasina waxaa la ciyaarayay gruubka ama wareega wareega lixiyo tartanka yurub liiga oo ay xilligaasi kooxda kubadda cagta atletic madrid hal gool ama celcelis ahaan afar gooliyo hal ku garaacday kooxda kubadda cagta lezio marka aawra wada ciyaari doonaan saddex jeer ka ah. shan kulan oo ay kulmeen saddex jeer waxaa garaacday atletic madrid lezio halka laba jeer la garaacay laba kulana barbare la galay marka thomas iyo weliba ninka lagu magacaabo ee bablo boris ee ka maqnaan doona halka ee kooxda kubadda cagta lezio ciyaaryahaanada ugu muhiimsan ay haystaan laakiinse kulanka ugu xiisaha badan ama gruubka ugu xiisaha badan waa gruubka geerida waxaa uu kolom xiiso badan badan ama kolom xiiso badan la ciyaari doono u eegno koox kubadda cagta v h e fadeexa ayay ku noqon doontaa caawa hadii ay ka harahaan tartanka jabans liga haddaba kooxda kubadda cagta b h e markaad eegto waa koox uu leeyahay shiiqa la yidhaahdo dabcan ninka la yidhaahdo naasir al khaliifa haddaba luis enrikey dhibaato badan ayay ku noqon doontaa ama xanuun ay ku noqon doontaa haddii uu soo saari waayo wareegi lixi tobanka tartanka jabans liga kooxda kubadda cagta b h e p g iyagu tartankan ay ku habaaran yihiin weligooda ma aysan ku guuleysan tartanka jabines liga markoodii ugu fiicneedna waxay yahay sanadka kii markaasina kooxda kubadda cagta bayer munij ayaa garaacday oo hal gool koman gool u dhaliyey ay ku badiyeen bayer munij kadibna laga qaaday b h g iyo neymar iyo weliba keliin baabe waa saddexdii weeryahaan u wanaagsan taariikhda soomaaliya kooxda kubadda cagta b h sidaas ay tahayna neymar waxa uu u qaban waayey halka sidoo kale lionel misi sidoo kale isagana waxa uu qaban waayey kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo v h hadda kelimbabe keligiis ayaa jooga haddaba ceeb ayay ku noqon doontaa marka hariikay in wareegga lix iyo tobanka kooxdan loo saadaaliyo inay ku guulaysato tartanka jambins liga haddii ay dabcan ku haraan wareegga gurubyada waxa weeyaan waxaa leeyahay ninka kala yidhaahdo areekay dhibaato weyn ay ku noqon doontaa maadaama kooxdan loo baahan yahay ama kooxdan lacagta ugu badan ujeedada lacagta ugu badan ay ku bixisana xidigaha waa inay ku guulaystaan tartanka ugu xiisaha badan dunida ee markii laga soo tago mundiyaalka adduunka ama mundiyaalka dunida tartanka jabines liga haddaba aryakey waa uu hadlay wuxuu leeyahay waa kulan muhiima dortmund waa koox adag leeyahay markaa laakiin waxaynu u baahannahay inaynu guulaysanno inaynu guul gaarno aynu u shaaca ka qaaday sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan uu yahay kulan sida fiinaal oo kalea areeke isagu weligiisaba kambag cajiib ayuu ku ahaa hadda kahor waa markii barcelona uula joogay oo b h e xilli dambe uu garaacay kadibna tartanka jaabisyliga xilligaas saddexdii koob ah uu qaaday kooxda kubadda cagta barcelona marka isagu inta badan khataatu inuu galo taariikh ayaa inta badan inta badan waxa weyaan ninka areeke la yidhahdo inta badan isaga khataatadiisa badan laakiin isfurdaamiis ama inuu isfurdaamiyo aad iyo aad ayuu u jecel yahay marka areekii caawa maxaa hor yaalla arrinkii caawa waxaa horyaala inuu marka hore garaaco koox kubadda cagta bulshada dortmund dortmund iyagu waxay leeyihiin toban dhibcood b h e waxay leeyihiin toddoba dhibcood haddii ay badiyaan toban dhibcood ayay tegi doonaan marka waxaa loo baahan yahay xataa in ugu yaraan laba gool iyo saddex gool uu kaga badiyo dortmund iyagoo markaa dabcan garoonkooda jooga b h e iyagu ma samayn karaan sida way samayn karaan ahaa ciyaaryahaano waaweyn ayay haystaan inkastoo markaad eegto ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo cismaan dembeeli kulanka uu ka maqnaan doono sidoo kaleetana kailo nafas iyo fabian ciyaaryahanadaas iyagu marka hore kaydley ay ahaayeen laakiin shaxdooda ay ku ciyaari karayaan caawa b h e waa shaxdan golahay dan danruuma oo kulanka lagu soo bilaabi doono sidoo kaleetana eh, waxaa waxaa ciyaari doo ninka lagu magacaabo lucas hernandes sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo danilo barera marquinos oo kabtanka sidoo kaleet ashar xakiimi sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo solar iyo ugaartay weliba fatinha ayaa ciyaari doona kulanka kelin imbabe iyo weliba ciidaanka lagu magacaabo kengeli ayaa lagu soo bilaabi doonaa sidoo kaleetna waxaa la aaminsan yahay ninka lagu magacaabo asensio kulankaa lagu soo bilaabi doono ama xataa ninka lagu magacaabo colomeni ama xataa ciidaanka lagu magacaabo consalo ramos oo kulankaa lagu soo bilaabi doono marka sidoo kaleeto ciidaanka lagu magacaabo zeri emri waa ciiraan daa'ira waayadan isagu dhaawac ayuu ahaa waan lagu soo bilaabi karaya kulankan marka b h e markii ugu dambeysana ay garoonka kooxda kubadda cagta lagu magacaabo burushi dudmotino signal edona baag ay booqato waxay ahayd sanadkii labada kunlabaatankii markaasina waxay ahayd siddeed iyo tobankii februaayo wareeg lix iyo ku kulmeen saddex gool iyo laba gool ay wadar ahaan ku garaaceen b h e kooxda kubadda cagta dortmund laakiin markii ugu dambeysay halkan waa lagu soo garaacay haalan ayaa laba gool ka dhaliyey neymar ayaana gool ka kala dhaliyey laba gool iyo hal ayaa lagu soo garaacay markii ugu dambeysay marka sidoo kaleetana markaad eegto labadii jeer ugu dambeysay labadan koox ay ku kulmaan ee garoonka burushiya dutmut signal dunobag waxay ahayd mar dutmud ayaa labayaal ku garaacday marna hal iyo hal ayaa la galay waa labada kun iyo tobankii gaar ahaan kow iyo labaatankii oktoobar labada kun iyo tobankii markaasina waxay ku kulmeen wareeg gruubka yurub liiga oo ay koox kubadda cagta dutmut weliba koox kubadda cagta b g group ay ahaayeen xilliga marka b h e iyagu laba jeer ayay garaaceen laba jeer barbar ayay kala kulmeen dortmund halka hal jeerna guuldaro dusha u saarisay kooxda b h e. haddaba bayer mulig iyagu waxaa ka maqnaan doona ciiraanka loo magacaabay embridjan sidoo kaleeto maxel sabester ayaa ka maqnaan doona julian rayson ayaa ka maqnaan doona mykonko ayaa ka maqnaan doona sidoo kaleeto ninka kale ee lagu magacaabo drunveria ayaa ka maqnaan doona laakiin iyagu waxay ku ciyaari karayaan shaxdan kulankii uu dambeeyeyna guuldaray kala kulmeen koox kubadda cagta arbi libsig dortmund edin tirzig waa tababare aad iyo aad badan wuxuu ku ciyaari karayaa shaxdan ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, marcus rus iyo julian barin iyo weliba ciyaaryahanada kale ah sida ninka lagu magacaabo oscar embrijan iyo kulanka la saadaalin karayo maadaama isagu xataa shakiga ku jiro ciyaaryahanada kale sida hamwalis iyo ninka lagu magacaabo shoterberg iyo dhammaan ciyaaryahanadaasi diyaarayay u yihiin kulanka ah inay ciyaaraan sida ah, adiyemi donian marlin dhammaan eh, ciyaaryahanadaasi waa diyaar marka kulankii ugu dambeeyana laba gool ayay ku garaaceen koox kubadda cagta b h e kulankii sagaal iyo sagaaliyo tobankii setembar ku dhexmaray dortmod kilimbabe ayaana kooxdan ka hela todoba gool ay ku dhamay dhammaan tartamadooda lagu ka hor imaaday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b e ama dortmod aan idhahdeen haddaba kilin imbabe waa ciiryaanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b h e xil ciyaareedkan sagaaliyo toban kulan uu ciyaaray siddeed iyo toban goola ayuu siiyey laba gooloo barbara waa laba gool oo caawina waa uu siiyey marka ciiryaankan innaba caadi maaha ciiryaankan waa ciiryaanka ugu goolasha badan taariikhda b h e laba boqol toddobaatan iyo sagaal kulan uu saftay laba boqol iyo soddon gool ayuu siiyey siddeed iyo lix gool oo caawina wuu siiyey marka ciiryaankan keliyan imbabe waa ciiryaan innaba aanan caadi ahayn haddii caawa la reebo kooxda kubadda cagta b g e, alieki shaqadiisana waa laga ceeriin doonaa kilian baabe isaguna waa la fasixi doonaa suuqa januari real madrid ama liverpool ayaa la siin doonaa kilian ma doonayaan koox kubadda cagta b g e in ciiryahanka hasaan u tayada badan inay si fariya ku fasaxaan marka kilian waa afaraaaasano jira dhashay labaatanka disembar ii magaalada baariis ku dhashay waxaa leeyahay caawa waxaa eh, mas-uuliyadda ayaa ka saaran in koox kubadda cagta b g e uu u soo saaro tartanka jabiriisliga gaar ahaan wareega lix iyo tobanka ee eh, champions leaga hadaynu eegnana dhanka kalena kooxda kubadda cagta newcastle united iyaguna waxa weyaan caawa haddii ay ka badiyaan kooxda kubadda cagta ac milan iyagu xataa waxa weyaan fursad fiican ayay haystaan haddaba newcastle iyagu sidee ayay kusoo bixi karayaan kooxda kubadda cagta ac milan iyaguna sidee ayay kusoo bixi karayaan haddaba newcastle iyagu hadda shan dhibcood ayay leeyihiin toddoba dhibcood ay tegi doonaan haddii ay badiyaan waa sideed dhibcood ay tegi doonaan haddii ay badiyaan sidoo kale milan iyaguna sideed dhibcood ay tegi doonaan marka labadan kooxood iyagu waxa weya natiijadoodii waxay ku xidhan tahay kooxda kubadda cagta b h e haddaba dowladbuud ayaana sidaa ka saacidi doonta haddii b ay garaacaan newcastle haddii ay badiso way soo gudbi doontaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ac milan iyaguna haddii newcastle united ay garaacdo oo ay guuldaro dusha saariso saarayso b la garaaco ac milan ama milan iyagu way soo bixi karayaan marka laakiin labadan kooxoodba natiijadu iyagu waxaa weyaan kuma xirna waa inay badiyaan kadibna ay rajeeyaan b e inay markaa guuldaro ama barbaro ay gasho marka fursad fiican ay u ahaan doonto xataa waa laisku dhignaan doonaa haddii kooxda kubadda cagta b e barbaro ay gasho siddeed dhibcood ay tegi doontaa newcastle unitedna haddii ay badisana waxay tegi doontaa siddeed dhibcood marka waa lais marka labadan kooxood markaa waxaa soo gudbi doona oo markaad eegto kooxda kubadda cagta newcastle united iyo weliba wax soo gudbi doona kooxdii la garaacay marka waxaanu ognahay newcastle iyagu inay garaaceen oo ay garoonkooda ku garaaceen kooxda kubadda cagta b e. marka b e iyagu barbaro uma fiicna waa inay badiyaan guuldaro duusha u saariyaan dortmund marka iyagu waxay rajeynayaan waa in marka hore ay garaacaan milan kadibna b h e ay rajeeyaan inay dhibculamiyaan dortmundna ay guul gaartaa marka labadan kooxood newcastle iyo weliba milan markaad eegto ciyaaryaanka ama newcastle ciyaaryahan waaweyn ee ka dhaawacan sida ciyaaryaanka lagu magacaabo nick bob oo kulahayahooda koowaad jacob morfi ayaa ka dhaawacay matarget sidoo kale hafabanes jiwo willog sidoo kale sandro tonali oo ganaxa kaga seegi doona ama inta xil ciyaareedkan ka dhiban stephen buntman iyo weliba aderson ayaa ka maqnaan doona halka kooxda kubadda cagta ac milan iyagoo xataa waxa weeyaan ciyaaryahaan muhiim ay ka dhaawacan yihiin sida ciyaaryaanka loo magacaabo kalolow sidoo kaleeto ciyaaraanka loo magacaabo eh, sida ciyaaraanka loo magacaabo simon kaja laakiin iyagoo ciyaaryahanadooda ugu muhiimsan way haystaan kulankii ugu dambeeyena kooxda kubadda cagta ac milan atlanta ayaa saddex gooli laba ku garaacday waxay ku ciyaari karayaan iyagu shahdan ciyaaryaanka lagu magacaabo jakaweza iyo jerud iyo bolosij sidoo kale robin loftejack iyo ninka lagu magacaabo ciyaaryahanka kale aadka u khatarta badan ee dolashahaan ka soo jeeda waddanka holland ciyaaryahanka lagu magacaabo tijani sidoo kaleetana yonis mosa ayaa lagu soo bilaabi doonaa calabria sidoo kale figayo timori tio hernandes lorenza iyo weliba magnan waa shaxda macquulka uu ku ciyaari doono tobabare stephen boli marka stephen boli isagu wuxuu doonayaa in uu garaaco newcastle kadibna waxa weeyaan uu rajeeyo koox kubadda cagta b h n dubculmiyaan e haddaba newcastle iyagu xataa kulankii ugu dambeeyey afar gool iyo hal ayaa lagu garaacay marka waxay ku ciyaari kareen shaxdan goolhaye ninka lagu magacaabo ee dubrafka sidoo kaleeto leselis fabian sha iyo weliba ninka lagu magacaabo lefermento tribier ninka lagu magacaabo levis meley iyo sidoo kale bruna gamiris jolenton anton gordon alexander isaq wilba almeron ayay ku ciyaari karayaan mashaxda macquulka kooxda kubadda cagta newcastle unad markii ugu dambeysana barbaro ay ku heshiiyeen iyagu waxa weeyaan eh, keliya hal kulan ayay ciyaareen newcastle waliba kooxda kubadda cagta ac milan halka kulanna barbaro goola la-aan ay ku heshiiyeen marka ac milan iyo newcastle united waxay doonayaan in ay u soo gudbaan tartanka udhegeliya tobanka laakiin keliya halka koox e ayaa loogu baahayaa b g ayaa usoo gudbi doonta ama newcastle ama kooxda kubadda cagta ee c milan dhanka kalena hadiinu eegno igu barcelona waxa weyaan waxay doonayaan inay guulaha sii wataan barsha iyo waxa weyaan wareegil lixi tobanka labadii siisan ugu dambeysay ama labadii xilli ciyaareed ugu dambeysay gurubyada ay ku harayeen yurbliga ay aadayeen ama ay ku nasanayeen laakiin baalsha waxay doonayaan in ay dabcan eh, kaalintooda koowaad ay xaqiijistaan haddaba eh, barcelona iyagu waxa weyaan mar hore ay usoo gudbeen wareegil lixi tobanka eh, caawana waxay la ciyaari doontaa xubadda cagta antiweb kooxdan waa koox markaa dabcan shantii kun ugu dambeysaba la wada garaacayay marka shaktar duniska homia way u martay bortow sidoo kale barcelona caawa waxay doonayaan mar kale inay markaasii garaacaan haddaba barcelona markay caawa la ciyaari doonaan koox kubadda cagta antiweb waxay doonayaan guulahooday sii wataan markas alansow sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo tergan ayaa ka maqnaan doona dijon iyo gafin way siigi doonaan kulanka shaafi henandes wuxuu doonaya inuu shaxda ku ciyaaro golahay naaki benow sidoo kale kisbaldi kristensen jolesconde roberto ninka lagu magacaabo romeo bedeli oo fermin lobas sidoo kale fernan torres roberto luwandiwiski weliba limina yamaal ayaa kulanka lagu soo bilaabay doonaa marka shaafi isagu mar hore ayuu wareegay tobanka usoo gudbay tartanka champions liga shakhtar iyo boosna wada ciyaari doonaan waxaa lagu maadaysanaya kooxa kubadda cagta united united waa koox iska dhibaataysan oo dhibaato badan dareemaysa waa lagu caajisay mar weliba sevenjis united loo garaacayay waxa weyaan taageerayaashooda xataa markaan waxay yacni aaminsan yihiin in ay yacni dhiiggii ka dhammaaday maadaama mar weliba kooxda kubadda cagta man united waxaa weeyaan la garaaco oo guuldarooyin qaraar badan inta badan ay qaataan ay sii sagaan xil ciyaareedkan haddaba waxaa leeyahay man united xil ciyaareedkan inta jeer la garaacay inta jeer ay badiyeen waxaa badanba inta jeer la garaacay marka manchester xaalad daran ayaa haysata sidoo kale waxay noqdeen taariikhda kooxdii ugu horreysay england ah ama koox ingiriis ah markaad eegto manchester iyagu taariikh ay ku leeyihiin horyaalka waddanka ingiriiska waxaan ognahay in horyaalka kuwa ugu badan ay yihiin laakiin markaad aragto rikoorkan xun loo diiwaangeliyey waxaad dareemaysaa in united waayadanba iyo aad iyo aad ay ka tahay daba manchester waxaa leeyahy waa kooxda ugu horreysay taariikhda eaglana oo xilli ciyaareed ama wareega gurubyada lix kulan ciyaarta shan gool laga dhaliyo marka keliya iyagu gool ay dhaliyaan waxay garaaci waayeen ama waxay ka soo gudbi waayeen guruub ay ku jiraan copenhagen iyo galatasaray guruubkan markii la sameynaya waxa la saadaalinayay bayr munij iyo mayunited inay ku dagaalami doonaan kaalinta koowaad laakiin mayunited kaalinta koowaad iska daaya xataa kaalinta labaad way awoodi waayeen xataa kaalinta saddexaad way awoodi waayeen kaalinta afaraad ayay galeen yurub liigii waa uu seegay jambines liigana sidoo kale united waxa weeyaan aad iyo aad u adeegsan tahay hagaashooda kolay ma xanaaqi karayaan sababta tahay man united xaalad xunaya hasadaha ciyaareedkan inta badan waxay aaminsan yihiin taageerayaasha in la ceeriyo ninka lagu magacaabo erig tanhaag oo kooxda man united waxaa weeyaan guuldarooyin xanuun badan dusha u saaray xilli xalay arsenaal iyaguna barbaro ay la galeen kooxda badda cagta baysvin dofan marangeyska iyaguna nabacaadimaha siddeed iyo toban dhiboc ayay ku heleen lix kulan uga ciyaareen saddex iyo laba gool ay ku garaaceen kooxda reer jarmalka yonin berlin waa hagaga dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markan haddiinu eegnana ee tartanka champions leaga gaar ahaan wareegi lix tobanka ayaa sii laanaya caawa ayaana ugu dambeeya markaynu eegno kooxda kubadda cagta munited gebi ahaanba tartanka waa laga reebay shan iyo toban gool ayaa laga dheliyay lix kulan oo ay ciyaareen keliya hal kulan ayay badiyaan afar jeerna waa la garaacay marka hataa oo ka dhigan in home iyo awey ay u martay koox kubadda cagta bayr munij tanhaag shaki badan ayaa la gelinayaa oo tababarnimadiisii maadaama rikoor xun uu u diiwaangeliyay koox kubadda cagta manchester cabdulaahi bootaan xidigay ee la jooga bal cabdalla soo dhawow koox kubadda cagta united gaar ahaan tanhaag waa laga yaaban yahay oo markaad eegto eh, tanhaag waxaa leeyahay uma qalmo kursiga inuu sii joogo eh, ma united waa mahadsantaa cabdirashiidow haddii aan fiirino kulamada uefa champions league gaar ahaan lixiyo tobanka si gaara ah manchester united markaan fiirino kulankii manchester united iyo dhexmaray naadiga bayer muniq waxaa iska cadaatay durbadiiba in homi awhiba ah loo maray naadiga manchester united markaan fiirino moralka iyo formka ay ku ciyaareyso manchester united muddooyinka soo socda wax ma iska bedeli manchester haddii la fiiriyo halkaas calaam su-aala dul saaran oo ah in dhammaan naadiga xidigaha u joogaaho aad moodo inaysanba ku qanacsaneen ciyaarista kooxda reer devils taasoo loo sabaynayo in naadigu uu foom fiican keeni laayahay afar kolon isku xigta xitaa oo keliya taasna ay hoos u dhigayso rajada laga leeyahay naadiga manchester marka usoo laabano ciyaartoyda gaar ahaan golhayaha onana Hmm. oo imaanshihiisi lagu xasuustay inuu yiran adiga waxaan la qaadaya champions league haatan rajadii champions league way soo idlaatay hmm. horyaalna hadda warkiisa badaha xaaladda manchester aaday u liidataa hadaan usoo laabano layliyaha manchester eric tanhag hmm. waa aaminsanahay inuu qeyb ka caqabad haysta manchester united oo haddii isaga laga eriyo naadiga la toosin karo waxaana keenaysaa inuu macalinku uusan weli naadi aada u weyn ama sidanoo kale horyaal sidan loogu tartamo waxaan ognahay premier leaga waa ah, ah, horyaalka ugu adag marka la fiiriyo horyaalada kale laga ciyaaro dunida eh, daafaheeda manchester united waxay u baahan tahay macalin adag oo fahansan tatikada premier leaga waloba marka qaar macalimiin waaweyn inta la keenay premier leaga ay ku fashilmeen haddana hadba waxay ku xiran tahay fafaalaha iyo saadaasha aad samaynaysid habka aula dhaqmaysid ciyaartoydada sidoo kale bandhiga aad garoomada la imaanaysid inta badanna waxaa laga fiiriyaa halkan brimier leaga cabdirashiidow waxaa layihahdaa waa horyaal ay saxaafaddu afka ku wadwado haddii saxaafaddu ay ku qabsato laba toddobaad oo aad ka noqoto oo shaashaduhu ay kusoo qabtaan adigoo markaasi dadka hor kufaya waxay u badan tahay in shaki weyn la geliyo mustaqbalka sii socoshadaada inaad shaqada sii wadato sidoo kale waxaa shaki lageli doonaa bandhiga ciyaartooydaada haddii lagu furo buuq saxaafadda dhankeeda kaga yimaada macalinka ciyaartooydana naadigu sida haatan la rabay inay u socoto uma sii soco doonto markaynu eegno e, tobar tanhaag waxaa lagu aadaanayaa sanadkan e, inkastoo tababarahan isagu waxaa weyaan marqaar waqtiga ay ku ceelaan sanadkii hore mm. e, kaabka ayuu finaal ula tegay oo laga qaaday masita a ka qaaday sidoo kaleeta koobka rowkaabka tartanka james hmm. leaga kaalinta afraad ayuu geliyey hmm. macalinku waxa weyaan isagu eh, mar waliba mar qaar waqtiga wuu ku helaya marna wuu ka hayelayaa hmm. laakiin markaad eegto xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta united guuldaradii ugu badneed ayay ku gaartay garoonkeeda inka badan toddoba jeer xil ciyaareedkan markaad aragto eh, markii ay ku ciyaarayaan xataa garoonkooda eh, kooxda kubadda cagta bayern munich keliya saddex dhibcood ayay ku heleen saddex kulan oo ay ku ciyaarayeen garoonkooda marka taa oo ka dhigan in laba jeer lagu garaacay garoonkooda marna koox kubadda cagta galatasaray ay garaacday kooxda kubadda cagta united marna bahir munij ay garaacday marka sidoo kaleeto markaad eegto xalay xataa waxaa laga rabay eh, eh, leeyahay tababare eh, united ama tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united ninka lagu magacaabo tanhaag mhm. inuu yaraan koobka kaleeto ee labaada yurub inuu soo saaro mhm. haddii badan lahaayeen kaalinta labaad ay geli kaalinta saddexaad ay geli lahaayeen mhm. markaad aragto sidoo kaleeto kooxda kubadda bayern munich xalay dhammaan ciyaaryahaanadoodii way ciyaarsiiyeen marka sida ciyaaryahanka lagu magacaabo kayn coman saney jamaal masala kimij ninka lagu magacaabo lewan koreeskaha sidoo kaleeto masurawi abomakana ninka lagu magacaabo jcam sidoo kale davis iyo weliba noya marka mm. eh, wuxuu u ciyaaray sida final camal ninka lagu magacaabo thomas tuqal mm-hmm. halka sidoo kaleetna united iyagu xataa ciyaaryahaan muhiim ay haysteen oo markii la eego sida ninka lagu magacaabo bruno fernandes oo kabtanka ganajo antony sidoo kaleeta hajilan mm-hmm. ambrabad iyo mactomany sidoo kaleeta harry maguire ay fareen iyo lokashow iyo diego dilot iyo andre onan ay ciyaareen mm-hmm. marka Eh, markaad eegto eh, waxaa kusoo wajahan kulmo adag eh, tobabaraha kox kubadda cagta manchester gaar ahaan kox cagta manchester united waxaa leeyahay liverpool ayuu la ciyaari doonaa toddobaadka xiga anfield stadium todobiyo december kadib wuxuu la ciyaari doonaa westerham kadib astonvilla waa saddex kulan adag oo inaba aanan caadi ahayn oo laba ka mid ah banaanka uu aadi doono marna london stadium ayuu booqan doonaa marna anfield stadium ayuu booqan doonaa masaliyada manchester saddexda kulan soo socda wax way qabsan karayaan haddii kulanka liverpool aan ku hormaro manchester united waxaan sileeyahay kulanka liverpool waxbay qabsan kartaa ugu yaraan xataa ha keento barbardhac laakiin kulamada ham iyo sidoo kale kulanka kale waa suuragal manchester united dhegta loo daro sida caadiga ah manchester waxay kusoo aruurtay inay keliya la xifaaldanto naadiyaasha waaweyn laakiin markii la aado naadiyaasha yaryar in uu aad macalinka u jahawareero marka la fiiriyo macalinka shaxda uu isticmaalayo eric tanhag kama muuqato khibrad aad u fara badan oo quseysa ciyaarta in wax looga bedel rabo Eh, marka mm, tababarber midlig jooga ah tahay sidaana bareshar uu ku saaran yahay waxaa dhici karta marka qaar eh, cadaadiska ku saaran awgii inuu wax kaa qaldo macalinka marka eh, inkastoo haatan aysan jirin wax bareshar oo dhanka maamulka saaran oo ilaa haatan waxaa ognahay magister marka sidaan oo kale ay wareer xoogan gasho in durbadiiba maamulka ay qaylin jireen taageerayaasha ku oran jireen macalimiinta hebel out loo soo qori jiray laakiin haatan weli tanhaag ay xushmad u hayaan Eh, marka loo fiiriyo kulamada kusoo socdan waxaa isleeyahay manchester united ugu yaraan saddexdan kulan kulanka liverpool waa ay iscelin kartaa laakiin labada kulan oo dambe nasiibkeeday qabtaa aad iy aad waxaan ognahay kulankii ugu dambeeyeyna in toddoba gool loo soo dhiibay oo kooxda yordan colob ay dabcan aad iyaad uga helaan kooxda kubadda cagta united marka xaaladda koley kooxda kubadda cagta manchester united waxaa laleeyahay ceelar ayay kusii dhacaysaa tobabartanhag waxaa loogu baahanya maadaama tartankii uu ka haray tartanka jabans liga haddii markaa maadaama uu ka haray waxaa laleeyahay waa in wuxuu oga saaray horyaalka premier leaga gaar ahaan tofoorka inuu dabcan meel fiican uu ka gaaro sidoo kale toorikoorka xun ee loo diiwaangeliyay kooxda kubadda united waxaa leeyahay kooxda kubadda united ma jirto koox ingiriis ah ama koox markaad eegto horyaalka england ka ciyaarta oo tartanka champions leaga ciyaarta sidoo kale dhammaan kulamada oo idinla shan gool laga dhaliyaa lix kulan horyaalka ee champions leaga loo yaqaano marka waxaynu ognahay sidoo kaleet inay noqotay kooxda isla iyaga ayaa rekoorkaasi iska jabiyey rekoorka xun united waxay noqotay kooxda labaad ama kooxda saddexaad markii labaad ay sameynayaan markan united waxay noqotay koox inta badan markii tartanka james league la ciyaariyay gurubyada kaalinta ugu hooseysa labada kun iyo shantii labada ah iyo lixdii mar ayay sidaan ku dhacday laakiin waxaa leeyahay sanadka in copenhagen iyo galatasaray kaalin kaa galaan waxaa leeyahay waa daciifnimada ninka lagu magacaabo tanhaag oo lagu heedeynayo waayahay Eh, markaan waxaynu eegeynaa kooxda kubada cagta ee eh, lagu magacaabo ganars oo iyagu waxa weyan sanadkanaba aanan caadi ahayn ganars kaalinta koowaad ayaa kusoo baxday eh, wareega lixi tobanka ayay usoo gudbeen tan iyo labada kun lixi tobankii toddobiy ugu dambeysay xilligaasina bayr munig lagu aadiyey marka waxaa la isweydiinayaa sanadkan arsenal tartanka james leaga maxay ka qabsan kartaa midda kalena macquul ma tahay ciyaaryahaanada jooga ee daada yar tartanka jaamisliga inay sanadkan ku qaadaan sida ninka lagu magacaabo ee ciyaaryahanada aadka u khatarta badan ee jooga sida ninka gabriel jesus saka martin odiga digl rice sidoo kaleeto ciyaaryahanada kaleeto weerarka uga ciyaara sida kay havertis iyo wilba iyo inkatia iyo gorgino iyo marka waxaa leeyahay sanadkan ugu yaraan ma leeyahay oo tartanka james leaga meel fiican ay ka gaari kartaa arsenal haddaysan ku guuleysan eh, wamaadsan cabdirasiid oo arsenal haddii aan usoo laabno eh, rajadeeda ku aadan ueva champions leaga eh, tartankan ma sahlana horyaalkan kaalin koowaad oga jira iyo kaalin labaad oga jiraana lagulama xifaaltami karo dhammaan naadiyaasha ka ciyaara waxaan ognahay in ay yihiin naadiyaasha horyaalkooda kuwooda ugu sareeya in ay tartankan kasoo qeyb galaan arsenal xidiga haatan inay rajo fiican ka keenaan boos fiican ay ka tiigsadaan dhammaadka juefa champions leaga waa suuragal laakiin qaadista ama kuguuleysiga koobkan ma aha mid haatan ciyaaryahanada jooga lagu qaadi karo sa aaminsanahay sababtana hal mar oo uu maqnaado bukayo saaka ayaa arsenaal waxay dareentaa caqabad weyn sidoo kale daafaca gadaale saliba hadii uu maqan yahay waxay dareemi doontaa iyadana qalqalkale xoog leh marka naadi ku tiirsan hal qof iyo laba qof ma sameyn karto isleeyahay in ay rajadaas champions league kuguuleysigiisa ay niyadda kusii qabsato haddii ay ku qabtaan kuguuleysiga champions leaguana way jahwareeri doonaan waxaa roona isleeyahay arsenaal inay iska ciyaarto kulamadeeda kubadda waa cadiyo madow ku kusaacidi karaa inaad kuguuleysatid koobkan laakiin adkaysi fara badanna kama muuqda arsenaal waxaan arkaynaa haatanba iyadoo horyaalka haysatay hogaankii inay ku kor koftay naadiga astonvilla oo hal iyo ibr looga soo adkaaday eh, naadiga markuu saaran yahay breshar sidaan xoog badan oo ah in ay ku guuleysato horyaal ama koob kaleh ama ay kaalin hayso ama ay hogaanka sii adkaysato waxaa loo baahan yahay inay adkaysato islamarkaana xitaa iyadoo laga fiicay marka qaar ay badi karto laakiin adi eh, kubadii haysataa weli ciyaarteedii isleedahay isma dhibinin mm. sidaasna natiijada loogu hogaaminayo Eh, waxaa isleeyahay laguma qaadi karo champions leaga xidigaha haatan joogo ah, tirinaysa sida gat rice iyo xidigaha kalena haddii aan lagu soo darin kab kale january marka la gaaro waxaan isleeyahay eh, arsenal meel uma socoto laakiin haddii saddex ciyaaryahaan ilaa afar eh, dhexe difaac hal weerara ah lagu soo kordhiyo oo loo helo xidigahan bedel in eh, suuragal ay tahay in la sii socon karo laakiin haatan sida ay waxu socdaan haddii layiraha jambiyonan ku qaadaynaa meesha waa lagu fashilmi sanadka hore ognahay in daal fara badan bukaysaaka uu ka muuqday tobankii kulan ugu dambeysay horyaalka ciyaaristiisii oo hmm. xitaa awoodi waayay inuu kubadaha qaar la arki waayay isagii naftirkiisii markuu kubada helo hmm. eh, bilowgii horena la arkayay inuu dad badan dhabarka saartay oo hmm. gudaha lasoo galay eh, daalka xidigaha ayaan usa aanaynayaa in aysan arsenaal qaadi karin jambions leaga haddii aysan keenin xidigo kale cusub waayahay waa mahadsan tahay eh, waryaheena cabdulaahi bootaan xidig gudahaano dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dawlacadda ku magaalada muqdisho halkan ayaa kusoo gabagabeynayna nala kulanta